لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاaبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waa suuraة البقرة aيadda لح iyo sideetan qaala الlahu taعaalى alla wuxuu uhi ulaaئika kuwaasi aladiina kuwii weeye ishtarow iibsaday alxayaaةa الdunya noloshan adduunyada bilaakhira bitarki laakhira aakhira iyagoo ka tegaya falaa yukhafafu canhum lagama fududaynayo alcadaab cadaabka aakhiro lagama fududaynayo walaa hum yunsaruuna loona hiilin maayo walaqad aataynaa muuse alkitaab nebi muuse dhabnimo waxaanu siinay bu ilahay yidhi kitaab ilaahay uu ku soo dejiyo towraada waqafaynaa waxaanu raacinay min bacdihi nebi muuse dabadii birusul rasuullaannu ka dabageyno isdaba socday wa aataynaa ciisa bna maryam ciisiina maryamaha waxaanu siinay buu lahay albayinaat mucjisooyin cadcad wa ayadnaahu biruuxi اlqudus waxaanu ku xoojinnay malagga laydhaa malakuljibriil afa kulamaa jaaءak mar kastuu idin yimaado reer banu israa'iilow rasuulu rasuul mar kastuu idin yimaado bimaa laa tahwaa anfusuku waxaanay naftiinu jeclayn markuu idinla yimaado istakbartum waa isweynayseen fa fariiqan kadabtu qayb waa beeniseen rasuullada ah wa fariiqan taqtuluun qolana waa laynaysaa waqaaluu waxay idhaahdeen reer banu israa'iil quluubunaa gulf qalbiyadayadu way daboolan yihin bal buu ilaahay yidhi ma daboolee lacanahum allaahu bikufrihim ilaahay wuxuu ku fogeeyay ku nacdalay gaalnimaday sameeyeen fa qaliilan maa in yaroo aada u yar bay yu'minuuna ilaahay rumaynayaan waa iimaan la-aan dhowrkaa waxay soo bandhigayaan cudurradii ku dhacay ummadaha inaga horeeyey reer banu israa'iil cudurka cid ku dhacay marka lagu sheegana karantiime iska geli wey oo ka feejignoodoo ha ka qaadin yuu ku sadhaynin innaga naqaano meel marka cudur ka dhaco qolada caafimaadkuna ka degaan ka digaan dee dadku kuma degdegaan inaga karantiimeeya baa la dha halkaa way karantiimaysanyi ilaahay baa karantiimeeyey cudur la qaadana ka diin la-aantaa ugu daran cudurkooda u horeeyaa waxa weeye adduunyo iyo aakhiro aakhirada marka laga warramayo macnaheedu waxa wey jannada aakhiro waxaa u taagan hadda jannada ila shar iyo khayrba xaggaasu ku dambeeyaae jannada nicmada adduunyada iyo ta aakhiro marka laysu barbar dhigo iyagu waxay qaateen nicmada adduunyadao tii aakhiro weyn laaween way isku iibsadeen weliba arrintaa natiijadeeduna waxa weeye inuu ilaahay cadaab ku abaalmariyo addoommaha oo aanu ka fududaynin oo cid hiilisana aan la arag falaa yukafafu canhum اlcadaabu walaa hum yunsaruun cadaabkiisa ilaahay dadkaa adduunyada doortay aakhiradiida wuu ku cuslaynaya cidina ka fududayn mayso waa ceeb weyn markaa insaanka hanka yarbaa adduunyada ku howlan oo keligeed u orda insaanka hanka weynina ee aafaaqdiisa iyo aragtidiisu iyo iimaankiisu uu sarreeyo wuxuu aada ugu hamiyayaa intuu ilaahay ka raali noqdo inuu jannada helo inta ilaahay ka sokaysa wax qancinayaa ma jiro idan haddaynu wax yar ka tilmaanno alfarqu bayna naciimi bayna mataaci dunya wa naciimi alaakhira dhowr qodob baynu ka soo qaadan si aada u fahamto wuxuu ilaahay inoo sharaxayo mataacda adduunyada naciimu dunya odhan mayno laakiin waa mataacu dunya waa erey bixinta qur-aanku ina barayo adduunyada saabaankeeda yara ayaamaha la haysto iyo nicmada waaweyn ee dambaysa furuuq waxyaabo waxaa udhexeeya aan aan isbarbar iman karayn farqiga u horeeya waa mid ibtilaayo imtixaaniyo waxa weeye mataacu dunya mashhuuda wa naciimu alaakhirati mawcuuda alaabtan yara adduunyada waa mid la arkayo ta aakhirana waa mid la ballan qaaday ummad badan bay markaa taasi ibtilaysayoo dee indha ku garaadla ah oo tan yare macmacaankee u muuqanaysuunbay leeyiin tanaabay noogu dhanta dadka laakiin aragtida dheera indheer garadka ah ee iimaanka lihi taa ilaahay u ballan qaaday ku kalsoon yihin oo ogyihin tan inay ka qiimo badanta waa tamyiis si dadka lagu kala saaro wii taas farqiga nicmada aakhira iyo tan adduunyadu xataa haddii laguma siiyo ay leedahay waxa weeyaan mataacu dunya qaliil siduu qur-aankaba ilaahay uu ku caddeeyey nicmada adduunyada waa wax yar qul mataacu dunya qaliil wاlaakhiraةu khayru liman itaqى nicmada aakhirana waa mid khayr badan nicmada adduunyadu waa yar balma qaaradaha waxa dhan laysuu kaa daro rasuulku wuxuu inoo caddeeyey salى اllahu عalayh wasalam qofka ugu janno yar waxaa la siinayaa ka ugu jayanno yar weeye ee gadaal naarta ka soo baxaye markii u dambaysayna soo galay jannada adduunyada waxa yaallo toban jeer lagu dhuftay adduunkan waxaa nicmo taallo oo dhan baa toban jeer loo laabaya oo laakiin tan ka duwan marka qaliilkaas waa farqi jiro weyeisna furuuqda waxaa ka mid a ah waxyaaba ay ku kala duwan yihiin waa naciimu alaakhirati afdal min a min xayu nawc nawciyadda marka la eego soomaad maqli jira alaabtan adduunyada waa shay coobiya iyo waa originaal wax imika fasakhmaya iyo wax asala dee eh. wax asaloo shan sano jiraya iyo shay jiraya shan bilood baa imika la wada iibiyaa muuqaalka isu eg jina iyo ha u badnaadeen meelaha waxay ka soo waaridaan waaye alaabtani alaaba sala maaha expirkiina wuu ku badyahay liibixiina wuu ku badan yahay dhicitaankiina waa ku badan yahay laakiin halkaa waa asal nebi moxamed wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam mowdicu sawt in u la dhigo oo jannada aba adduunka waxa yaalloo dhan ka khayr badan dumarka jannada mid ka midi ah hadday adduunka soo eegto caalamkan qaaradihiisa kala duwan waanu udgoonaanaya waanu iftiimayaa islaanta halkan noocaasi halkan laga helayaa waate ma jirto mid ku dhowaanaysa waxaasoo dhan cadar oo dhan haddii laysu keeno wax caalamka udgoonaynaya ma jirto alaabtu alaabtii baa waxyaaba ay ku kala duwanyen nicmadan adduunyada ta aakhiro waxa weeye gaaladu isku iibsadeen aljannatu khaaliyatu min ashawaa'i jannadu wax alla waxa qofka ka xumeeya nicmada way ka marhanta haddii adduunyadana iskaba barwaaqaysan tahay dhagahanay kaaga baxayn bal qur-aanku sharxaya laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa ta'hiima ilaa qiila salaama salaama dembina ma maqlayaan hadal bilaa macnana ma maqlayaan laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa kidaaban laqwina ma jiro beenina ma jirto laa fiihaa qawlu walaa hum laa fiihaa qawlu walaa hum canha yusafuun noocii alcoolka la odhan jiro lagu sakhraami jiro iyo nacnacadii khamriilaha iyo wixii ma jiraan iminka haddii adduunyadan mid iska madax yahay oo mid iska barwaaqaysan yahay maalin walba idaacaddaa wax ka xanaajinayaan qaar baa ku ciyaaraya qaar baa sanka ka marmaraya qaar baa dhagaha kaga qaylinaya sariirtiisuu ku mashquulsan yahay isagoo raaxaysanaya dhagaha looga bixi maayo waayo dadkii baan iskhilaafsanayn oo quluubtooda waa qalbi kaliya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam oo ma murmaane tasbiix ilaahay unbay wadaan bukratan wa cashiyan sidii xadiidkii saxiixeynka sheegaya nicmada jannadu waa mid baaqiya ama daa'ima nicmadan adduunyaduna waa mid zaa'ila dee bal adigu wax weligiiba jirayay iyo wax ayaama ku dhammaanaya alla wuxuu uhi subxaanahu watacaala maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq waxalla waxaa haystaa wuu alla agtiisa waxa yaalaana wuu daa'imaya inna haada la risqunaa maa lahu min nafaad aniga jannadaydii wataasaan soo bandhigay buu ilahay mana dhammaanayso bal ha ku xiiqin haddaba ama aad ka tegaysa ama kaa tegaya nicmada ama adaa ka tegaya ama adaa ama iyadaa kaa tegaysa taajirkii isagoo iska taagan baa maalkii laga caydhaynaya uu farabadhnaanaya ama iyadoo maalku uu camiran yahoo xoorinayo ayaa laga dhex qaadaya jinaasadiisa furuuqda waxaa ka mid a ay ku kala duwan yihiin alaabtan adduunyada haddaad u camal fashood aakhiro ilowdo waa ciribxumo iyo ciqaab laakiin alaabta aakhira haddaad u camal fasho saasaa loogu aayaa aakhiro keliya haddaad iminka u camal fasho ood adduunkaba iska dayso ood gaajo kaga noolaato farxad iyo raynrayn baa kuu dambaynaysa laakiin haddaad aakhire iska ilowdo oo adduunkoo keliya aad ka shaqayso falaa yuqafafu canhum alcadaabu walaa hum yunsaruun baa kuu dambaysa marka waxyaabahaasoo dhan waa furuuqda furuuqda waxaa ugu sii cajiibsan dee halkaa duruufta halkan taalla ama taallo qofku hadduu alkan iskaba nicmaysan yahay xataa duruuf adag baa hortaalla waxay odhan jireen hadday geeri kudayso gaboobaabaan kudaynayninba kii madaxda ahaa kii maalqabeenka ahaa kursigii baa laga soo dulqaadaya isagoo dhareerinaya hadda nicmadiisiina way ag taalaaba waaba laga dulqaaday uu hadli karayaa soomaad maqlayn ayaamaa madaxweyne hadliba kari waayeyba dabeetana kursigiibaa asbaxa kawmatan min ashaxm wuxuu noqdan kuus xaydha dabeedna kursigaa dhinacaa looga duway marka hadduu geeridii kaa yaro dib dhacdo gabowgii baan ku daynaynin cudurkii baan ku daynaynin cabsi iyo murugaan ku daynaynin oo labada dadkiiba dhibay ah warwar waxaan ku daynaynin oo ku dhibaya wixii fudalaadka la odhan jiray saxaradii kaadidii dhiiggii waxaasaa dadkii waxaasoo dhanba ma laha beesho waxa uguba sii weyn oo furuuqda ugu cajiibsan aakhira waxay leedahay jannada marka la tago allahayna geeye waxay leedahay laba arrimood aan adduunka lagu haynin oo ah in ilaahay la arko uu kaana raali noqdo in ilaahay jannada lagu arko on adduunyada lagu haynin isla markaana uu kaa raali noqdo qof adduunkan uu ka raali yahay ilaahay oo raali noqoshaha loo ballan qaado la isku hubaa waa mid daliil sheegay uun ambiyada ilaahay saxaabadii jannada loogu bushaareeyey ma badno laakiin qof kastaaba wuxuu leeyay tolo maxay ku dambayn qof kastoon daliilu sheegin inuu ahlu janno yahay ama ilaahay ka raali yahay warwarkaa ku badan ilaa uu taabanayo jannadaa inta ka horeysa warwar buu hayaa ilaahayna adduunyada laguma arkayo jannadaunbaa lagu arkaya marka haadihi اlfuruuq arrimahaas oo dham waxyaabaha jannada iyo ku kala duwan yihin nicmadan adduunyadu weeyaane dee iyaynaan xiiqin oo meesha noocaa u maran iyaynaan ku xiiqin si aynaan u daalin alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay haddaba nimankaa adduunka ku daalayo wuxuu ilaahay tilmaamay wixii toosin lahaaba inuu siiyo kitaab baan siiyey buu ilaahay kitaab waa nebi muuse kitaabkii loo soo dhiibay weliba rusulna waa loo soo diray nebi muuse keligii aan ahayn rusushii badnayda ka dambeysay yuushac iyo yasac daawud nebi sulaymaan nebiyullaahi ciisa oo ilaahay halkan uu ku sheegay intaasoo nebiyaalo isdaba yaalay isdaba socdee waxay sheegaysaa inuu ilaahay u xujo dhameeyey subxaana wa tacaala nebi ciisena bayinaad baan siiyey bayinaadku waa mucjisooyinkii yaabka lahaa ee had iyo jeer khawaariqulcaadaha ahayd dee rasuulkaa isagaa lagu ilaahay uu ku qancinayay in dadku ay rumaystaan inuu rasuul yahay ee dee dadkoo uu soo nooleeyaa ay ka mid ahayd iyo dadkii bukaya uu bogsiinayay iyo kuwii cudurrada qabay iyo qur-aanku siduu caddeeyey ruuxulqudus ayaa ilaahay uu ku xoojiyey oo barbar taagnaa malakuljibriil waa magacyadiisuu ka mid yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siduu ku caddeeyey xadiidkii saxiixa waxaa gabayaagii rasuulka u ahaa xasaan ibnu haabit ayuu ahaa xasaan markuu gabayayo gabayadiisii waxaa ka mid wa ruuxu lqudsi waxa uu ka mid ahaa jibriilun fiina waruuxu lqudsi laysa bihi khafaau malaku jibriilna waana dhex taagan yahay oo uuna garab taagan yah ilahay baa nagu xoojiyey waruuxu lqudsi laysa bihi khafa mana qarsoono malagaas iyo awood tayiidkiis iyo xoojintiisu ma qarsoona nebiguna wuxu odhan jiray allahuma ayitu biruuxi اlqudus ilaahw malaku jibriil ku xooji marka waxay caddaynayaan inuu magacyada malaga ka mid yahay magacaa isagahay ruuxu lqudus dee cidda isberber taagaana iilan mayso dhaqankoodu waxa weeye afa kulamaa jaa'akum rasuulu bimaa laa tahawaa anfusukum rusushii baa imanaya waxay la imanayaan waxay reer banu israa'iil necabiyi ilaan gaal diin lama agmariye diinta islaamka gaal wuu diidan yahay markaasay isweyneeyaan nebiyadiina qaarna way laayeen qaarna way beeniyeen culimmadu waxay leeyihiin labada ficil midi waa maadi midna waa mudaarici ka hore waxa weeyaan fariiqan kadabtu qoro waa layseenoo dee waa nebiyadii badnaa qolana waa disheen waa dilaysaa dilkiibaaba weli sii socdaba mar hadduu ficilku mudaaric yahay weli wuu socdaa dilkii oo rasuulu llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay isku dayeen inay sunna ku dilaan sixirna ku dilaan maalintii khaybar gabadh baa soo samaysay neef fadhiyahoo sunbay soo marisoo markuu nebigu dhadhamiyey ayuu iska dhigay ilaahay u digay subxaana wa tacaala wuu yeedho wuxuu ihi neefkan ma sunaysteeno haabay dhah maxaa kalifay dee haddaad rasuul tahayna waxaanu ogeyn in aanu ku dhibayn haddii kale inaynu kaaba nasannaabaanu doonayn marka rasuulku sala allahu calayh markuu sii dhimanayey waa kii lahaa maa aklatu khaybar tucaawidunii wa haada awaanu inqiaacu abhari weliba waan dareemayey suntii maalintii khaybar la isiiyey waan dareemayey laakiin hadda ayay halbowlaha ay goystay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam anasna wuxuu lahaa markuu nebigu afka yaro kala qaaday hilibdaqlihiisaan ka arki jiray raadkay ku samaysay suntaas idan gaal iyo cadow waa ku maqan yihin awliyada ilaahay sidaa daraaddeed baa dadkii ugu fadliga badnaa ummaddan nebi maxamed aynu arkayna calayhi salaatu wasalaam abuubakarna saasoo kale waa suntaasaa lagu dilay xasan ibnu cali isagana suntaasaa lagu dilay cumar ibnu cabdilcasiis isna suntaasaa lagu dilay cumar iyo cumaan iyo calina dee gacan baa lagu dilay marka weerarku waa ku maqan yahay awliyada ilaahay laakiin waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay shuhadaa lidaalik ba rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxay leeyihiin culimmadu ilaahay wuxuu u jamciyey nebinimadii iyo shahiidnimadii wa qaaluu quluubunaa qulfun bal lacanahum allahu bikufrihim faqaliila maa gaalnimadoodii baa ilaahay uu ku naca horta qalbiga aqlufka ahi waa dabool waa jees jees iyo kibir war ha igu daalin waxaad imarsiinaysaa ma jireen wa muntaha alcinaad qalbigaasi waa daboolan yihi ilaahayna wuu nacdalay maadu iska siliya tawkiid bay noqonaysaa faqaliilan yuminuun faqaliilan maa yuminuun in yaroo aada iyo aada u yar marka macnaheedu waxa weeye iimaan yar yar yar haddii la yidhi isagaa baan jirinba naafiyana way noqon kartaa faqaliilan in yaroo yarna maa yuuminuuna ma rumaynayaan walamaa jaaahum markuu u yimi kitaabu min cindi illaah kitaab ilaahay agtiisa ka yimi waa qur-aanka ka ay haystaanna u rumaynaya oo waafaqsan wa kaanuu waxay ahayn yuhuuddu min qablu intaanu kitaabkani imaninna yastaftixuuna gargaar waxay weydiisan jireen cala aladiina gargaar waxay ilaahay ka weydiisan jireen calى اladiina kafaruu kuwa gaalada ay odhan jireen ilaah nooga higi falamaa jaaahum markii uu yimi yuhuudda maa carafuu bihi rasuulkay garanayeen iyo kitaabkii bihi way ka gaaloobeen falacnat اllaahi ilaahay iyo fogeynta ilaahay calى اlkaafiriina gaalada dushooda ayay ahaatay ha ahaato gaalada dushooda qur-aanka ilaahay wuxuu ku xusay halkan yuhuuddu waxyaabaha ay caanka ku yihiin waxaa ka mid a ammaano darada ammaano darada ugu daranina wataa xagga diinta taduunyada waxaba ka sii daranba ta diinta khiyaamada diinta marka iyaga oo markhaatiya oo og nebiga calayhi salaatu wasalaam markhaatigiisa oo markhaatiga qur'aanka og oo wadahaya caddaynihii ayay qariyeen markay madiine degeen reer bani qurayda banu nadiir banu qaynuqaac waxay odhan jireen halkan waxaan ku sugaynaa rasuul u soo hijroon doona istinsaar istiftaaxu waa istinsaar yastaftixuuna bimacnaa yastansiruuna ilaahay bay nasri weydiisan jireen waxay odhan jireen kuwan gaalada imika aanu hisaysanay reer madiina maalintaanu ka adkaan doonnaa waxa weeye ilaahay nooga helin doonaa markuu soo baxo rasuul kitaab sida oo aanu isku waafaqsannahay aanu iswaafaqsannahay markuu yimaado ayuu ilaahay kuwa nooga helin doonaa markaasaanu kaa garabsan doonaa wa kaanuu min qablu yastaftixuuna calى aladiina kafaruu kuwii mushrikiinta ahaabay nasri weydi iyo ilaahay u nasri naga sii kuwa odhan jire o aanu ka adkaano markaanu helno kitaabka iyo rasuulka nimankii halkaa taagnaa markuu nebiga u yimo maa carafuu bihi maa waxay koobsanaysaa nebigii iyo kitaabkii kitaabka qura haddii la odhan laha rasuulku wuu ka bixi lahaa laakiin waxay sheegaysaa falamaa jaaahum markuu u yimi maxay maa carafuu bih waxay garanayeen waa rasuulkii waa calaamadihiisii waa qur-aankii kariimka ahaa waa wakhtiguu soo baxayey waa cidduu ka soo baxayey waa meeshuu imanayay intuba ilaa magaalo nakhiil badan oo caynkaa ah iyo caynkaasa inuu iman way hayeen waxaa ayaddu ay noo faa'iideynaysaa dadka noocaas u dhaqme ee imaan la-aantaa ku taagan in ay xaq tahay in la nacdalo falacnat ullaahi cala alkaafiriin muyuucadii ama tamayucii ciirciirkii muslimku hadda wuxuu keenay in la yidhaahdo waxba yaan gaalada la nacdan ilaahay baa iyagaba abuurta waa ilmo aadan khudbadaha iyo ka daayaha nacdaline wasow kan ilaahay nacdalay adigu haddaad ka daysid dee ilaahay baaba nacdal falacnat ullaahi cala alkaafiriin qur-aanku aad buu ugu soo celceliyaa in badan baynu soo arkaynay bal lacanahum اllahu bikufrihim faqaliila maa yuuminuun culimadu waxay xusaanay u badan yihiin uun kaafir ama gaal mucayana oo shaksiyadiisu mucayan tahay in aan la nacdanayn leanna ma garan karno inuu ilaahay hanuunin doono islaami doono haddii aan dee la inuu gaalnimo ku dhinto taasi waa gaal wallahu subxaanaه wa tacaala aclam alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaصxaabih waslama tasliima ama bacd waa suuraة اlbaqara tafsiirkeedii aayadda sagaashan qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu ihi bisa maa shay baa xumaaday ishtarow bihi anfusahum naftooda ay u bedel qaateen waa an yakfuruu inay ka gaaloobeen bimaa anzala allah ilaahay waxayguu soo dejiyey bagyan iyaga oo gardaroonaya an yunazila allaahu ama xaasidaya an yunazila allaahu inuu ilaahay soo dejiyey min fadlihi dheeraadkiisa calaa man yashaau cidduu doonuu ku soo dejiyey dushiisa min cibaadihi addoomihiisa taasay xaasida ayaanay ka xun yihin ay ka dagaalansayin fa baa waxay xambaarteen yuhuuddu biqadabin calaa qadab cadho cadho saaran walilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday sidoodaba cadaabun muhiin cadaab dulleeya waidaa qiila lahu marka lagu idhaahdo yuhuudda aaminuu rumeeya bima anzala allah ilahay qur-aankan soo dejiye rumeeya qaaluu waxay odhanayeen nu'minu waxaanu rumaynaynaa bima unzila alayna kitaabkiina lagu soo dejiye towraad wayakfuruuna bimaa waraah waxaanay ka gaaloobayaan qur'aankan ka dambeeyey wa huwa alxaqu waa kii sugnaa la raaciyey musadiqan isagoo rumaynaya limaa macahu kitaabkay haystaana inuu xaq yahay buu sheegaya qul waxaad tidhaahdaa falima taqtuluuna maxaa u leynaysaan haddaa ambiyaaa allah nebiyadii ilaahay min qabl horay maxaa u layseen un weeye macnuhu in kuntum muminiina haddaad rumaysantihiin nebiyadaa iyo kutubtaa maxaa u disheen dilkaasi wuxuu sheegayaa inaydaan rumaysnayn been sheegaysaa bisama shtarow bihi anfusahum hadday adduunyadii bedel qaateen iimaan la-aanna way bedel qaateen marka badeecadaha yuhuudda waxaa ka mid ah inay iibiyaan diin la-aanta diin la-aan bay dadka ka xaraashaan ay ka iibiyaan waxay aada ugu dadaalaan dadku inaanay iltizaam diiniya yeelan xataa masiixiyaddaba ha ahaato oo qofku haddii uu leeyahay eh, dareen diiniya ah ama wax aaminsan yahay waxaa laga yaabaa dee in waasicuun uu yeesho waxuun joojiyaan marka aad waa nidaamkan calmaaniyadda la ydhaha in diinta laga reebo dadka oo dhinacaa laga dhigo ama laadiiniga la ydhaha ama ilxaadka casrigan waxaa aada u soconaya waxaa la yidhahda ilxaadka oon ilaah iyo diintoona la rumaysnayn iyo aakhiro see aada u iibgeya waa qadiyadan odhanaysa inuu qofku xor yahay oo uu xoroobo diin iyo ilaah iyo rasuul iyo aakhire iyo waxaa ka xoroobu socdo uun arrinta noocaasa waa gaalnimadii ay iibsadeen an yakfuruu bima anzala allah wuxuu ilaahay soo dejiyey ka gaaloobeen baqigu waa kibir waa xasad gardaro oo waxay xaasidayaan fadliga ilaahay uu siiyey ciduu doono oo addoomihiisa ah war nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulu llaahi muxamed ilaahay baa wuxuu doonay inuu fadligiisa siiyo waana addoommaha ilaahay marka ayaddu waxay caddaysay inuu ilaahay doortay rasuulka dee ma yuhuuddii baa diidi karaysa marka ayaddu waxay caddaysay waxa ilaahay uu siiyey rasuulka inuu yahay fadli weyn waa islaamnimadii diin kaloo la raacayaa ma jiro ina diina cinda allahi اlislaam waa fadliga weyn dalika fadl اllahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadli اcadiim alla wuxu uhi wakaana fadl اllaahi calayka cadiima ilaahay dheeraadku ku siiye wuu weyn qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay fadliga iyo naxariistu ku siiyey ha lagu farxo adduunkay uruurinayaan diinlaawayaashu kaasaa ka khayr badan waa wax lagu farxo wuxuu inoo tilmaamaya aayadda aynu ka faa'idaysanaynaa qofka fadli weyn ba ilaahay asiiyo sidaa nebi maxamed haba ka dhiga ka ugu fadliga badan khalqiga ilaahay haddana arintaas inaanay ka saaraynin min alcubuudiya addoonnimadii min cibaadihi ayayna tusinaysa fadli baa ilaa wa kaana fadlullaahi calayka cadiima fadliga ilaahay uu ku siiye weyn ilaahay dheeraadku ku siiye weyn waxyigiioo u weyn qur-aankii oo diimihii kaleo dhan nasakhay rasuulkii oo khaatam alambiya wاlmursaliin sayid اlawaliina wاlaakhiriin haddana intaasoo dhammi kama saaraysa inuu noqdo rasuulku min cibaadih ilaahay addoomihiisa inuu ilaahay addoonnimada dhabta ah ku garansiiyaabaaba fadliga weynaba rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam markii cibaadada uu badiyey ee la maad iska khafiifis sow kan ilaahay kaa fudu dembigii hore iyo kii dambeba kaa dhaaf waxau ihi afalaa أxibu an akuuna cabda shakuura afalaa akuuna cabda shakuura miyaanan noqonayn addoon mahadnaqa inaan addoon mahadnaqo addoon baan noqonayaa mahadnaqa ilaahay u mahadnaqa subxaana wa tacaala marka taasina midh weeye aada iyo aada u muhiima oo inaynu maaragtay ogaano ay tahay oo inaanay jirin addoon addoonnimada dhaafi karaa ma jiro derajo la gaadho waa ta u qiimaha badan mar haddii la xaqiijiyo meel loo dhaafaa ma jiro maqaamada ama meelaha ugu qiimaha badan markuu ilaahay sifaynayo nebi maxamedna addoonnimadaasuu ku sifeeyaa tabaaraka aladii nazla alfurqaana calىa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira subxaana aladii asraa bicabdihi leyla aayado badan baad ka akrii karaysa marka addoon odhanaya anugu addoonnimadan dhaafay oo darajaan gaadhay oo ma cibaadaysto oo waxaas waa khuraafaad iyo dadka diinla-aanoo lagu baaqayo diintoo la diido dadka diinla-aan laga iibiya waa cadhaa leh fa baa-uu biqadabin calaa qadab walilkaafiriina cadaabun muhiin waa cadho iyo dulli cadaabun muhiin cadaabku dulleeye iyo cadho alla ayaa laga dhaxlaa in cilmiga samaawiga iyo diinta ilaahay laga cararo oo laga durko waxaa markaa runtii ay tahay qofka muminkaa inuu aada u dareemo diintan islaamka ilaahay halkan uu inoogu mano sheeganayo yuhuuddana ku eedeeyey qadoodiga ay ka qadeen qiimaha ay leedahay ama had iyo jeer dhaqamada kale waxyaabahay kaga duwantay ama diimaha kale kufriga maanta aada diin duuni lfidra waa diimaha marka la eego diinta keliyaha abuurka waafaqsan qofka bani aadamka ee caadigaa ah siduu ilaahay u abuuray haddii aanu la khalkhalinin fidradiisii caadiga ahayd iska nool yahay oo diimaha loo la isu barbar dhigo tan kitaabku tan islaamkuu qaadanaya qofka faaqim wajhaka liddiini xaniifa fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha qofku iska aqbalaya diintani waa diinti ilaahay diimaha kalena dadka wata ayaa sheegi ina diina cinda allahi اlislaam wman axsanu qowla miman dacaa ilى اllahi wacamila صaalixا waqaala inanii min almuslimiin diimaha kale casrigan la hayo ee dadka la idhaahdo ku cibaadaysta waxay kaga duwanta waa diin اlxadaarati wاtaqadum waa diin horumar dadka u horkacaysa horumar iyo ilbaxnimo ayaa u horkacaysa waxyaabaha diimaha kale tulmuudkii yahuudda iyo baybalkii nasaaradaba dadku ay uga baxeen waxaa ka mid ahaa inuu horumarkii ka hor joogsaday innaga almasaalix اlmursala walmanaafic alcaama ayaa jirta oo dadka islaamku waxa uu leeyahay dee usuushaa ku socdo ilaahiinana u cibaadaysta adduunyadiinana ka shaqaysta shay kasta oo dan u a ah dadka diintu uma diidayso adduunyada haddii aanu dee usuul kale iyo akhlaaq iyo waxba u dhimayno sidaa daraaddeed baa ilaahay uuna sii daaya wuxu uhi wasahara lakum maa fi lardi jamiica min dhulkaa waxaa ku sugan oo dhan waan idiin sakhireeye intifaacsada oo maslaxadiina iyo manfacadiina kusoo ka faa'iidaysta waa diin caalamiya oon la odhanay carab bay ku gooni ahayd iyo cid gaaray ku gooni ahayd sidaa horeba aynu usoo akhriyayna wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin diinu tawaasun waa diin isu dheeli ruuxda qofka ku jirta iyo jirhkiisa xidhiirhka uu la leeyahay khaaliqa iyo kuwa addoomaha la leeyahay xidhiirhka reerkiisa iyo iyo ka diinta aakhiro iyo adduunya kan ka tago intanuun ku urur lama odhan halka diinta nasaaradoo kale maala ay odhanayso dunyada la yska daayo fuqara la noqdo kaniisadda la fadhiyo ama laga gabado xumaanta adduunyada ama dumarka iyo hawshooda iyo guurkooduba waa xaraam oo dhib bay leeyihiin waa xarkaha shayddaankai laga durko alla wuxuu uhi wabtaqii ma aataaka allaahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya axsin kamaa axsana allahu ilayk iska shaqayso ilaahaagana u cibaadayso oo yo isjeedhin dadka qaarkood waxay dhaha ruuxdun ha ilaaliyo jidhkana la baktiiyo ruuxduna xaqeeday leedahay jidhkuna xaqiisuu leeyahy asibqa alakhlaaqiya akhlaaq wanaagsan meesha laga helaa waa islaam nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inamaa bucitu liutamima makaarim alakhlaaq waxaaba la ii soo dirayba akhlaaqdii wanaagsanayda ambiyadu ay la imanaysay si aan u dhammaystiro ayaa ilaahay ii soo diray wa innaka lacalaa khuluqin cadiim akhlaaqiyaadku waa waxyaabaha ummadaha qurxiya ilbaxnimo kasta ha sheeganayeen adduun kasta ha hayeen iyo horumar kaste markay dadka akhlaaqdu ka tagto way fool xumaadaanoo xayawaanka u agaadaan gaal maanta qofka la noole sirtiisa hayaa garan karaya ceebtiisa iyo foolxumada uu leeyahy iyaga laftigoodii baa markay la yaabeen caruurtii iyo da'yartii iyo teenageka dadkan la idhaahdo halkay wax marinayaan waxay idhahaan bal diimaha waxa laga baro inuun xooga akhlaaqa ha ka soo heleene diintan iyada ah laga heli karayaa fiiha almuqawaamaat lilxayaati اraashida nolosha wanaagsane macaan baa laga heli karaya on meel kale lagu hayn walow ana ahla اlqura aamanuu wataqow lafataxnaa calayhim barakaati min asamaai min aلsamaa macnaha waxa weeye waxay sheegaysaa dadku markay la yimaadaan amarkaa ilaahay inay baraarhahooda iyo barwaaqadoodu badanayso diintani waa diin macsuum ah oo dhowrsoon siduu ilaahay kusoo dejiyaynu ku haynaa qur-aankan kariimka iyo xadiidka rasuulka salى اllahu calayh wasalam waa siduu ilaahay ku keenay inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun ma jiro kitaab caalamka lagu hayo xataa kuwaa la soo dejiye kale ay leeyihiin annagu kuwanun baan ku egaanaynaa ay barbar dhigayaan islaamka ama hadda maanta la leeyaha la isla eego oo dee isbarbar socdaan iyagaa ka markhaati kacaya inaana ilaashanayn ee intaasoo wakti lasoo bedelo lasoo jafay oo lasoo jaro gacmaha lagu qoray cid maanta odhanaysa sidii uu nebi muuse loogu soo dejiye ama nebi ciise loogu soo dejiye buu yahay ma jiro idan waa arrin aada u cajiiba fidraة اllahi alatii fadara الnaasa calayha laa tabdiila likhalqi اllah dalika diin اlqayim iyadana in la bedelo maaha khalqigana in la bedelo maaha labadaba ilaahay buu diiday subxaana wa tacaala lidalik ba islaamku waa macsuum laakiin dadka muslimiintii macsuumiin maaha idan marka labadaa in la isku qaldo maaha waana labaday gaaladu aada uga duulaan ceebaha qof muslimi uu leeyahay bay dusha ka saaraan islaamka islaamku waa diin dhowrsoon laakiin dadka ku abtirsanaya dee way qaldami karaan sida qaanuunkooduba uu yahay qaanuunkooda dad badan oo dee muwaadiniintooda ka mida baa ka been sheega jebiya ku xadgudba marka ceebtay leeyihin qaanuunkooda looma nisbeeyo qur-aankeennuna waa saas kale iyo waxyigeennuyo dee dad badan oo muslimiin oo rag lahoo dumar lahoo wadaad lahoo waranlali way khaldami karaan oo wax macsuuma dee ilaahay baa jira xataa fikradda shiicadu qabaan a'imadooda iyo wadaadadoodu inay macsuum waa qalad wixii aan ahayn xataa saxaaba ridwaan ullaahi ayaa qaldamayey oo la leeyahy kullu bnu aadama khaaa wa khayru lkhaaa'iina tawaabuun markaa waa diin macsuum oo dhowrsoon waxaa intaa weheliya waa fariida in la raaco faral bay nagu tahay ikhtiyaarna melihi inaynu ka baydhno markaa waxyaabahaas ay la gaar tahay diintani qofka muslimkaai markuu og yahay loo xayeysiin maayo lagana khaldi maayo diintiisa diimo kale oo baail ah waidaa qiila marka la yidhaahdo lahum kuwaa gaaladaa aaminuu rumeeya bimaa anzala allaahu qur-aankan ilaahay uu soo dejiyey qaaluu waxay leeyiin nu'minu bimaa unzila calayna annagu towraadun baanu ka eegaanaynaa ama injiil wayakfuruuna bima wara'ahu kitaabkii ka dambeeyey bay beeninayaanoo qur wahuwa alxaqu waa xaq musadiqa limaa macahu wuxuu waafaqsan yahay kahayaan siduu waafaqsan yahay laba arrimoodba way noqon kartaayo inuu xaq yahay towraad ama injiil ama zabuur qur-aankeenu wuu sheegaya ka kitaab kitaab ahaan waxyaabihii kitaabkaasi uu sheegayey marka sidiisa loo daayay waxa qur-aankan uu sheegayana dee waa laba kitaaboo samaawiya isdiidi maayaan laakiin ugama rumaynayo kamana waafaqsana wixii ay bedeleen waxaa lagu xujaynayaa <clears throat> falima taqtuluuna ambiyaa allahi min qabl in kuntum muuminiin nebiye horead disheene maxaa u disheen haddaa run sheegaysaan marka ninka nebi hore dilay ma ka rumaysanayno kitaabkiisaa sax ahaayoon anigu rumeeyey oo isagiiba dishaye kitaabkiisa mahadh baad u jiidaysa walaqad jaakum buu ilaahayi wuu idin yimi dhabnimo muusa bilbayinaat nebi muuse wuxuu idin yimi idinla yimi xujooyinkii cadcadaa uma اtakhadtum waxa aad samaysateen intaa kadib alcijla dibigii ayaa samaysateen min bacdihi intii uu tegey duurusiina wa antum aalimuun idinkoo dulmi samaynaya idinkoo dulmi samaynaya ayaa dibi samaysateen buu ilaahay <coughs> <coughs> bayinaadka ilaahay subxaanaه wa tacaala xusay inuu nebi muuse siiyey maxay yihiin oo xujooyin cadcad wey marka xujooyinkaas waxay noqdaan lababa way noqdaan aayaadka mucjisaadka loo yaqaano ee markhaatiga waa rasuulka rasuulnimadiisa oo dee nebi muuse aynu garanayno inuu ilaahay siiye tisca aayaad aayadahaasoo ay ugu sii cajiibsanayd ushii la badnayd siyaabaha kala duwan loo isticmaalaya waa min albayinaat ooy ka mid ahayd gacanhu gacantan kale un hoosgelinayo oo dee walalaclahum laambad ilaahay oo la siraaday oo markuu doonana uu dee boton qabanayo aamusiinayo oo dee aan iftiinkii lahayn yaba waa yaab waxyaabo kaloo ilaahay uu ku xoojiyey baa jiro de aynu soo aragnay oo dhagax u lagu taabtay oo dee biyo ka butaaceen markay isxariifiyeen nimankii reer banu israa'iil waa kii habaare ilahay uhi faarsalnaa calayhim aduufaana waاljaraada wاlqumala wاdafaadica wاddama aayaat mufasalaat waa aayaat halkana ilaahay bayinaadku waxay iska celinba kari waayeenoo xayawaan ah wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa tagfi yaroyna xulaysa iyo injir yariyo aynu la qaylinaa bal magaalo dhanoo tagfiya sidaad odhanaysa ama magaalo dhanoo injira ah. ama waxaad qaaddo oo dhiigun laga dhigaba iyo duufaano wareegaya dad xun weeye ilaahay waxbuu tusay ee waxbay qaadan laayi marka bayinaadku had iyo jeer waxay u taagan yihiin rasuulka maalan markuu ilaahay soo diro mucjisadu waxay u taagan tahay waa khaariqulcaada oo waa shaygii dadkan ku qancin lahaa inuu rasuulkani rasuul yahay ile markuu rasuulkii ilaahay soo diro haddii uu markiiba bilaabo waxyiga iyo aayada inuu dadka u akhriyo iyo xadiisyo dadku isagiiba ma rumaysta aayadihiisana rumaysan maayaan marka waxaad sheegaysa in la qaato waxaa ka horeeya maxay in adiga lagu qaato marka imika adiga lagugu qanca inaad tahay qof run sheegayo lagu qaato lagu liqo markaasaa horta hadalkaaguna soconaya marka aayadahan bayinaadkii waxay rasuullada ka dhaadhiciyaan dadka dadkii baa la leeyahay balkanoo kale ma haysaa maya dee haddaydaan haynin inuu rasuul ku qanca waaya rasuul inuu marka lagu qanco wuxuu yidhi baa la rumaysanaya idan markaa arin aada u muhiima weeye qofka wax sheegaya inuu ka fikiro horta isaga in laga rumaysan karo wax kastood sheegta aayaddii xadiiskaa lagaa rumaysanayn markay dadku kaa shakiyaan adiga ama ay ku sanifsan yihiin ama aanay ku liqsanayn aanay ku aaminsanayn ma rumaysanayaa waxyigii wanaagga aad sheegayso ilaalinta kalsoonida ayay kalsoonidaba u beeraysaa markaa bayinaadka marka mucjisaadkaasi rasuulkii dadka ay ku qanciyaan ayaa wixii uu dadka u sheegayna ay qaadanayaan lidaalik baa waxaa soo horeynaya irhaasaadkii waxaa ku xigaya bayinaadkii oo mucjisaadkii irhaasaadku waxa weeyaan muqadamaadka waa hordhaca rasuulnimada sidii nebi moxamedba calayhi salaatu wasalaam riyada uu arki jiray riyuu arki jiray sida caaisha xusayso markaasay riyadaasi run noqon jirtay dadku waa ku rumaysanayaan markii dambena dee waxaa bilaabmay dayixii lasoo kala dilaaciyey mucjisaadkii kale iyo mucjisadii weyneed ee qur-aanka ah uma waxay sheegaysaa intii wax badan oo uu idinku qanciyo mucjisaada yimaadeenba haddana raggiinaa waaweyn ee ilaahay uu badbaadiyey ee ilaahay uu wax tusay dibi dul fadhiisateen oo samaysateen arrintaasi waxay tilmaamaysaa canaadka iyo caqli xumada ayay tilmaamaysaa reer banu israa'iil idinka oo dulmi sameeyey wallahu subxaana wa tacala alxamdu lilah whanaa lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma waxaynu ku dhex jirnay tafsira tafsiiru suurati اlbaqara aayadda saddex iyo sagaashan qaala allahu tacaala waid waqti xus waid waqti xusa wadkuruu waxaa xustaan dib u xusuusataan id wakti akhadnaa aanu qaadnay buu ilahay yihi miihaaqakum ballantiin warafacnaa fowqakum dushiinna waxaanu dhignay aduura buurti buurtii duurusiinaa dushiinna la keenay khuduu baanu idin idhi qaata maa aataynaakum waxyiga aanu idin siinay biquwatin dadaal ku qaata wasmacuu maqla waxa la idiin sheegaya qaaluu markaa yuhuuddu waxay idhaahdeen samicnaa maqalayo wacasaynaa diidni wa ushribuu waxa la cabsiiyey yuhuudda fii quluubihim qalbiyadooda alcijla ay xuba alcijl dibigay caabudeen jacaylkiisii baa qalbigooda la cabsiiyey bikufrihim gaalnimaday gaaloobeen daraadda qul waxaad tidhaahdaa bisa maa yamurukum bisa maa shay baa xumaaday yamurukum uu idin faraya bihi isaga iimaanuku rumayntiina noocaasi waxaa idin fartaydaa xumaaday in kuntum muminiin haddaa muminiinba tihiin reer banu israa'iil dib buu ilaahay ugu noqday aada wuxuu ugu celcelinayaa rabbi ballanuu ka qaaday oo weliba ballankaasi waa miihaaq miihaaqu waa dhaar la adkeeyey oo xadhka lagu xidhxidhay sida shayga xadhigga loo xidho oo kale ayaa aad loo adkeeyey de waxaa lagu waaninayaa oo la farayaa inay kitaabkii ilaahay qaataan markay warwareegeenna wax la yaab laaba ilaahay uu dul keenayoo arrin qasabaa ku dhacdo buurtii baa la dul keenay dhuurusiina iyagoo arkaya waxaa la farayaa oo arrintaana culayska loogu saaray inay qaadaan kitaabkii la siiyey biquwatin wasmacuu awood iyo dadaalna ku qaata ilaahayna wax ka dhagaysta marka isku darabaa la leeyahay dadaal aad samaysaan iyo ilaahay oo daacad u noqotaan biquwatin waa dadaalka wasmacuuna waa daacad noqda diintana labaasaa lagu wadaa haddaynu iska wada daacadno halkanu iska wada fadhfadhiisanno diintu mana soconayso lagumana dhaqmayo lamana tixgelinayo shaygan inaad ka daacad tahay mabda'aaga iyo naftaada oo aad u socotaa waa muhiim ood u howlgasho sida ambiyadii ilaahay ama rasuushii nebi maxamed uu soo qatiday ahay daacadnimana way jirtaa dadaalkaagu hadduu nifaaq wato ama aqraad kale wuu iska fashilan yahay sidii cudurkii munaafiqiinta ku dhacay labadaasaa la faray waa kuwii sujuuday markaasoo aynu hore usoo xusnay inay isyar marooriyeen markay sujuudayeen aimada qaarkood waxay idhaahdaan haddadan waxay aaminsan yihiin sujuudda ugu qiimaha badan inay tahay sujuudda dadban sujuudda dadban bay idhaha ismarooriska ah oo waxay leeyihiin faraj baabaanu ku helayoo waa tiina lagaga daayey buurtii nagu dhici lahayd markaa mudaaraad fi sujuud inay qalloociyaan saasay ayay waxoodoo dhami u qalloocaa halkan ilaahay uhi yuhuuddu markay ilaahay u jawaabeen waxay idhahaan samicnaa wa casaynaa culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan samicnaa afkay ka yidhaahdeen wa casaynaana ficilkay ka yidhaahdeen oo intay yidhaahdeen ilaahay ow naga daa ballan qaadnayo maqalaye ayay haddana iska weydaarteenoo waxay doonayaan bay sameeyeen taa way idhahdaan culimadu laakiin wax diidayaa ma jiro inay afka ka idhaahdaan intee oo intan ka daran bay idhaahdeen imiso hadal oo ka xun ayay idhaahdeen nebigiioo ag taagana ilaahay maqlayaan bay idhahdeen arina allaha jahra ilaahayna tusi naxnu abnaau llaahi wa axibbaau ilmo ilaahay baanu nahay bay idhahdeen in allaha faqiiru wanaxnu aqniyaa ilaahay baa faqiira bay yidhahdeen intaasoo hadal oo xun bay yidhaahdeenoo tan kasii daran lafdiga had jeer waxaa lagu xambaaraa daahirkiisa iyo sida muuqaalkiisu iyo waadixa ilaa la helo wax ka duwaa marka labadaba way yidhaahdeen de samicnaa wa casaynaa bay yidhahdeen nasiib daradaasaa ku dhacday inkaarta ah ayaa ku dhacday markay kuwan qur sidan ilaahay ku eedeeyey wuxuu ku ammaanay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii iyo awliyadiisii iyo mu'miniintii inay iyagu yidhaahdeen maxay samicnaa waadacnaa kufraanaka rabbanaa wailayka almasiir suuradda akhirkeeda ka akhri waa ammaan weeye ilaahay baa inooga kacay subxaana wa tacaala inaynu ku dadaallo weeye marka waxay sheegaysaa marka aayaddu in ilaahay laga guddoonto waxyigiisa dadka qowlkooda iyo ficilkoodana iswaafaqsanaado haddaynu iminka wardiyayno oo qur-aanka aynu akhriyayno oo aynu ku cibaadaysanayno oo laakiin ficilkeennu waa casaynaa yahay ka hor oo waxyigii halkaa yaalo aynu ku cibaadaysanayno tafsiirkiisii dhegaysanayno ku dhaqan aanu jirin dowladdii aanay ku dhaqmayn oon qabiiladii ku dhaqmayn oon sharkadii ku dhaqmayn oon eh, ku dhaqmaynin qoyskii oo aanu qofkii ku dhaqmayn de samicnaa way tahay laakiin dee waa casaynaa baa la socotaoo ficilka ah arinkana waxaa laga eegaa qofka labadiisu inay iswaafaqsayn lima taquuluuna maa laa tafcaluun wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can iswaafaqidda qowlka iyo ficilku ay iswaafaqsayn sidaa ilaahay asxaabta uu ku ammaanay wax weyn weeye idan arrintaas waa muhiim yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fii silmi kaafa islaamka wadagalo wada qaata buu ilahay waa manhajaan kala hadhayna saamicnaa wacasaynaa ilaahay wuu ku eedeeyey kuwa ah ceebahay lahaayeen waxaa ka mida waushribuu fii quluubihim ulcijla bikufrihim halkay ilaahay ka jeclaan lahaayeen kitaabka ka jeclaan lahaayeen rusushiisa ka jeclaan lahaayeen dibi bay jeclaadeen jacayl weliba aad u badan oo la odhan kara qalbigooda cabay dibiga dabcan dee qalbigu ma cabi kare waa de wa kuuskuusan waa wax weyn oo muuqdee calaa xadfi mudaaf baa la idhaha oo daruuri in wax lasoo qadaro wuxuu qalbigu cabi karaa waa jacaylka jacayl bay bahalkaa u qabeen aada u badan sidii markaa nebi yuusuf qisadiisiiba ku jirtay qad shaqafahaa xubba gabadha iyada imra'atulcasiiz turaawidu fataaha inankeedii inankii bay jeclaatay xaafaddeeda joogay bay ku xantee dumarku qad shaqafahaa xubban wadgalka wadnuhu u galay wadnahay ku ridatay idan qofka bani aadamka hadduu wax jeclaaduu jeclaado waa lagu tilmaami karaa sidaa nasku idan baraya balaaqada badan inuu qalbigiisu cabay waynu idhaahnaa inagu ninkaa hebel soomaa hebel buu cabsan yahay hebel buu cabsan yahay hebel baa ka dhex hadlaya cabs ayuu cabay xadiidkii daciifka ahaa isaguna waxau tilmaamayey xikmadda ahaa xubuka shea yucطii yucmi wayusimu haddaad wax jeclaato waanaad ka indhabeeleysa waad ku indhabeeleysa waanaad ku dhagabeeleysa dhagala-aan iyo indhala-aan qof soconaya markaa sidaas weeyo laabi laba ula nasku wuxuu ama ilaahay aad jeclaanaysaa ama wixii ka soo horjeeda maa jacala lirajuli min qalbayni fii jawfi marka waxa uu daliilku inagula talinaya qur'aan iyo xadiidba layna farayaa in laabtan laba ma wada gelayaane jacaylkaaynu inagu ku disayno ee caruurteenna aynu barayno ee dadka lagu tarbiyeynaya ee iimaanka ahi inuu noqdo ilaahay iyo rasuulka iyo xaqa iimaan ma yeelanayo qofkaan intaa jeclaan waaya marka waa ceebaynoo nimanka rasuul haya ee aayaadkii mucjisaadkaa haya ee kuwii la akhriyayay haya haddana dibigaa dul yuursan aad buu ugu xanaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii sidaa iyagoo safar ku jiraa waxay idhahan ijcal lanaa daata anwaat siday nimankaa u leeyihiin dhiray seefaha iyo yar marmaryaanay barakaystaan bal annaguna geedaanu yaro barakaysanno nebi maxamedow noo samee aad buu xanaaqay nebigu waxaa ka dhigantihin bui sidii nebi muuse qoladiisii a u yidhaahdeen u yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih kuwii meel caabudaya qaar wax caabudaya intay soo mareen bay yidhahdeen bal annagana ilaah noo samee marka waxay culimmadu yidhahdaan waa raadadka gumaysigu leey gumaysigu dadka rabaayadu ka xumeeya waanu jaanjaamiyaa waxyaabaha uu ka kharaabiya ugu weyna waxaa ka ah, fikirka wanaagsan iyo caqiidada lidalik baa ilaahay ku eedeeyey fircoon qoladiisii baa markuu u khudbadeeyey ayaa waxaa ilaahay uhi fastakhaffa qowmahu faaacuu wuu fudaydsadayoo markaasubay iska aqbaleen waa soo saa iyo saa maaha miyaanan sidan ahayn waayah waa inoo dhanta idan markaa gumaysigu raad xun buu leeyahy qul bisa maa yaamurukum bihi iimaanukum in kuntum mu'miniin iimaanka ku faray arrimaha noocaasa iyo dibi caabud falxum ah mu'miniinna ma ihidin maa kuntum muminiin in naafiyana way noqon kartaa maa kuntum muminiin haddaa muminiinba tihiin waa sidaa sheeganaysaa taasina iyaduna wax maaragtay ilaahay uu ka anfiye weeye iimaankaas muminiin baanay ahayn qof iimaanli waxaa shaygaa xun kuma doorsado xaqa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow in kaanat lakum haddii ay idiin sugnaatay addaaru laakhira daarta dambo jannadaa haddaad leedihiin yuhuuday cindallaahi rabbi agtiisa ahaatay khaalisatan hadday idiin gooni tahay min duuni naas dadka kale la-aantood haddaad jannada keligiin leedihiin fatamanawu lmowta geerida doona in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan walan yatamanawhu abadan geerida iyo dhimashada weligood dooni maayaan bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxay horumarsadeen marsadeen daraaddii ka horeeya ogi wallaahu caliimu biaalimiin ilaahay dulmifalayaasha aad buu ogi walatajidannahum waxaad ku heli oo aad ku heli doontaa yuhuudda axrasa annaasi dad oo dhan inay ugu dadaal badan yihiin calaa xayaati nolol wa min aladiina ashrakuu kuwii gaalada ahaa ee aan kitaabba lahaynna way kasii nolol jecel yawadu axaduhum yawadu axaduhum mid yaga ka mida yuhuudda wuxuu jecel yahay low yucamaru in la cimri siiye alfa sanatin kun sano wamaa huwa arinku ma ahaanin bimusaxsixihi mid uu ka badbaadinayo kaah min alcadaabi cadaabka kama badbaadinayso an yucamara in la cumri siiyo kun sano in cimrigiisa laga dhigo wallaahu basiirun ilaahay wuu arkayaa oo kama qarsoona bimaa yacmaluuna dadku waxa ay samaynayaan ay camal falayaan yuhuudda khuraafaadkooda iyo kibirkooda iyo isqancintooda waxaa ka mid oo ay odhan jireen aakhiro nasaaraduna dee waabay sida qur-aanku ka warramay ku raacsanaayeen waxay odhan jireen lan yadkula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara jannada ku salaaxi maayo geli maayo qof yuhuudiya iyo qof nasraaniya mooyaane hadal ay ku midaysan yihiin maaha laakiin yuhuudduna ay odhan jireen kuwan kale nasaaraduna ay odhan jireen oo shaydaanka ayaa ka dhex hadlay taa u laqimay oo u sheegay sidaasay odhan jireen xadiidka saxiixii siduu tilmaamayo nebiga calayhi salaatu wasalaam markay u yimaadeenna waa kuwii taa la soo hor fadhiistay naarta ayaa gelayabuu waxay dhahan nakuunu fiiha yasiiran uma takhlufuuna in yar baanu ku jiraynaa intii aanu dibiga caabudayn laaga kadibna muslimkiinaa noo weydaaranaya beentaasaa ilaahay uu shaybaadhkeedii sameeyey beentaasaan idiin sheegayaa ku shaybaada sidan inay beentaasi aanay ka dhab dee nin jannada ku qanacsanoo inay diyaar u tahay jannadii halkaa u diyaartahay ka ogsooni dee geeridaba uu iska taminiyaya leannu rafaadka tanuu ka baxaya sida rusushaba dhaqankoodu ahaa oo rususha ilaahay mar markay sii dhimanayaan waa la doorgelin jiray in dee adduunyada uu sii joogo iyo in kale markaasuu aakhiro doonanaya siduu nebiguba dooranaya calayhi salaatu wasalaam markuu sii dhimanaya caaisha inooga warramayso waaya haddii ay aakhiro oo looga jeedo jannada idiin khaalisto idiin gooni tahay geerida iska doonane haddaa ku ku run sheegaysaan jannadaa noo gooniya ninka janno isku hubaa ha iska dhaadhaco ilaahay owna dil dhaha sidaas wey iyaga tan dhaabad baa looga dhig waa taxadi baa la ydhaha dhaabad bay ku tahay waa lagu hor joogsanayaa macnaheedu markaa waxa weeye ma tamaniyayaano dee aayaddaaba caddays laakiin beentoodun baa lagu shaybaaraya caddaynaysa diinteennuna ma ogolaa inuu qofku geerida tamaniyo midkiiyu geerida tamanin buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam lidurin nazala dhibaato ku dhacday daraaddeed ayaamuhu sii joogo ayaa dee fursad iyo jaanis u ah qofka oo cimri ilaahay ku siiyo fursad bay kuu tahay inaad ka faa'iidaysato wey walan yatamanawhu abadan bimaa qadamat aydiihim wallaahu caliimu biaalimiin iyagaa ogsoon waxay dembi geysteenoo ka horeeyo iyo ciqaabkiiiyo naaraha ka horeeyo nimanku kitaabkiiba akhriyaana way syeelyeelayaane yuhuudi u ogya waxba u oolin markaa ma tamaniyayaan geero geerida ma tamaniyaan taasi waa mid geeri waxaa tamaniyaya qofka ballanqaadka ilaahay haysta ma haystaan waxaa ka horeeyana way ogyihin taasi waa mid midda labaade kalifaysa inaanay geeri tamaniyin waxa weeye adduunka marka la isu geeyo dadka jooga waa nimanka ugu nolol jecel bulaaya waa nimanka ugu nolol jecel lidaalik baa wasiilo walba iyo waddo walba ummadaha ku dadaalo weeye in loo maro sidii loo noolaan lahaa ummado dhan waxaa loo gubayaa oo loo sunaynayaa oo loo loola dagaalamayaa noloshooda inaanay taataabanin ayaa ay ugu dadaalayaan cilmiga caafimaadka adduunyada dadka ugu horeeya barta wey bal si ay u noolaadaan si ay hee dhakhaatiirtoodaasi u daweeyaan ha ka yaabi waaya walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaa ereyga calaa xayaatin waa nakiro waxyaabaha loo nakireeyana waxaa ka mid ah yaraan shaygaas uu yaryahay calىa xayaatin nolol kasta walow xayaaة maca nolol dulaysan ba ahaata la idhaahdo cisi ku dhimanaysaa mise nolol dulaysan me aniga nololunba i daran bule haba iska dulaysnaatee ila geeriduba mar nolosha dhaantaaye qofka muslimkaa ah wuxuu aaminsan yahay noloshaa dulligaa inay ka fiicantah inuu shahiido oo ilaahay agtiisa shahaado u helo calaa xayaa nolol kasta noocay doonaysa min ayi nowcin kaanat ومن الذين ashrakuu waa kuwii aan kitaabka haysanoo dee iyabana loo wejeceli gaaloo dhami nolosha u wada jeceli adduunka maanta haddii la heli lahaa kiniin laga liqo geerida walle kaasaa u qaalisanaan lahaa wax kasta oo la hayo waa la siisan see u fikirayaan waxa weye midkood wuxuu jecelya an yucamara alfa sana kun sana in cimrigiisa laga dhigo wamaa huwa bimzaxsixi min alcadaab arrinkuna waxa weeye inaanay ka nabadgelinaynin cadaabka an yucamara in la cimri siiyo kun sano kama nabadgelinayso cadaab sidee uga nabadgelisa kun sano haddii cimriga yuhuudiga ama gaalka laga dhigo dee waxa usii kordhaya un camalkiisii xumaa khayru nnaasi man aala cumruhu waxasuna camaluhu dadka waxa u khayr badan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka cimrigiisu dheeryi camalkiisuna wanaagsan yihi wa sharu nnaasi man daala cumruhu wa saaa camalu waxaa u xun dadka qofka camal cimrigiisu dheer yahay camalkiisu xun yahay kaasuu bay dee noqon lahay munkasana maxay u kordhinayaan iimaan la-awe waxay u kordhinayaan shar calaa shar shar noocyadiisa kala duwan bay u kordhinayaan idan markaa arrintu maaha cimri badan laakiin waa camal wanaagsan cimri badan maaha laakiin waa camal barako leh cimriga intuu ilaahay kuu barakeeyaa ku xisaabtan leh laakiin cimri badan ilaahu cimriga noo dheeree lifaaq raaciyo waxaa tidhaha ilaahu noo barakee cimri dheer waxaa odayaasheenii hore odhan jiray iyo camal wanaagsan wax fiican bay ahayd intaa lifaaq bay u samaynayaan cimri dheer iyo cuud iyo caruur mid walba barako ayaa la raaciyaa bal nebiyada oo dhan ducadooda eeg barako iyo khayr iyo waxaa la raacinaya lifaaq idan waxaa halkan inooga muuqda ummadaha waxyaabaha haziimada ugu wacan iyo wahankiiyo daciifnimada inuu ka mid yahay waxaa la yidhaahdo adduunye jacaylka iyo geeri nacaylka nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddan wuu la kuwooda hore iyo kuwooda dambabo weliba ummadaha soo socda wuxuu ihi dhici doonta in ummadaha adduunyadu isugu kin yeedhaan calaa macna axadii markaynu af soomaali ku sheegna xadiid ummadaha adduunyada isugu keen yeedhan doona kamaa tadaaca alakalatu calaa qascatiha siday had jeer xeedhada la wada cunayo dadku isugu yeedhaan war nala cun kaale nala cun asxaabtu way yaabeeno waxay dhahan maalintaa waa min qilatin yaa rasuula allah miyaanu yarnaha muslinku maalintaa miyuu yari antum kaiir walaakinakum guaaun ka guaai sayl ma yaridina waa badan laakiin waxaad tihiin daad xoortan daadka oo xumbada daadka oo kalea tihin ayaa tihin buu uhi calayhi salaatu wasalaam asaabakum ulwaham waxaa idinku dhacay buu hi xanuunka laydhaa waham wahankaasi muxuu ahaa bay dhn daciifnimadaas wuxuu nebigu uhi xubu dunyaa wa karaahiyat lmowt adduunyo jacayl iyo geeri nacayb iyadoo dulaysan tihiinba adduunka saa usii qaniinsan tihiin ayaa laydin dulaysanaya laydin shukulaya almuhim markaa kolka dib loo eego labada arrimood ee ugu muhiimsana waa adduunye jacayl ee muslimka dulaynaya waa min asbaabi اlwahn waa ducufnimada iyo dulinimada waxyaabaha keena waxaa ka mid a adduunye jacayl iyo geeri nacayb waxaa ka mida bay leeyihin culimadu waxyaabaha had iyo jeer keena wahankaa isaga ah iimaankoo daciifa dacfu اliimaan nebi moxamed wuxuu leeya calayhi الsalaatu wasalaam almu'min اlqawiyu khayru waaxabu ilى اllahi min almu'min الضaciif muminka qawiga ah ayaa ilaahay uu ka jecelyahay ka daciifka ah ee wahanka ku dhacay markaa dee quwadda la sheegayaana waa quwadda iimaanka ee quwaddii muruqyada kuusan ahayd maaha waa quwadda caqliga iyo quwadda fahamka iyo quwadda cilmiga iyo quwadda iimaanka waxyaabaha wahanka keena waxaa ka mida altanaasuc waاlikhtilaaf watafaruq kala kaca muslimku uu kala kacee faraara uu yeesho ee safgaran waayo ee qolo waliba dhan u jeesato ilaahay baa ka diga wuxuu uhi walaa takuunuu kaaladiina tafaraquu dad badan baa adduunyada soo maroo iskhilaafo jabay hala mid noqonina walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum yaydaan fashilmin oon awooddiinu tegine ha iskhilaafinoo ha kala tegina buu ilahay subxaana wa tacaala waa min asbaab ilwahm min asbaab ilwahm waxyaabaha keena in ummaduhu daciifaan weliba ummadda islaamku waxaa ka mida atarbiyaة sayi'a calى aridaa bidulm in had iyo jeer ummadda lagu rabeeyo weliba da'yartooda soo kacaysa inay iskala qabsadaan inay isdhiibaan dullahaadhaan berigii hore waxaa lagu rabayn jiray qofka muslimka ah inuu yahay qof isaga iyo diintiisuba ay sarrayso yo min alayaamna gaalka ka adkaan doona qustudiniya halkii la odhan jiray berigii hore istanbul laydhaah siddeed boqoloo sanaa la sugayey in la furo nebiguna kusii bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam nin dhallinyaraadaa farta ku fiiqay oo ka mid ahaa dadkii muslimiinta halkaa jooga cumaaniyiintii anaa furan doona bu hi halkaa insha allahu tacaala sidii ilaahay u dhabeeyey subxaana wa tacaala laakiin daayarteenna iyo dadkeenna markaynu qalbiga ugu shubno ee lagu rabeeyo adigu daba dhilifkaa tahay oo adduunyada soo koraysaa tahay oo kuwa saddexaad baa tahay oo rag baa meeshan u xidhan tahay oo kuwaasunbaa laga a waxaa marka dadka tacliimta loogu sheego ee lagjarada loogu sheego maamulka loogu sheego goormayse aakhira toosaya saasuma iyaguna ku rawaxaya waxaa ka mida bay leeyihin culimadu musaaxabat lmukhadiliin inay dadka lala waa tan horunbaaba mala raacsan tahay in dadka had iyo jeer wax dullaynaya uu qofku ka agdhowaado oo shisheeyihii laftiisi uu u heelan yahay alislaamu yacluu walaa yuclaa calayhi buu nebigu leh alayh isalaatu wasalaam kuu sarreeya lagama sarreeyo waxaa ka mida cadamu listicdaad inaanay dadkiiba diyaar garoobayninba ilaahayna dadka isaga rumeeye awliyadiisa uu la hadloo baaq buu jeediyo wuxuu leeya waaciduu lahu ma staطactum min quwati wamin ribaadi اlkhayli turhibuuna bihi caduw اllahi wacaduwakum waaaakhariina min duunihim laa taclamuunahum اllahu yaclamuhum gaal iyo munaafiqba ha cabsadeene awooddiina diyaarsada buu ilahay ka inala hadlaya waa kii iyaga abuuray inagana ina abuuray adduunkana iska lahaa dadkana siduu kala jecelyay noo sheegay marka hadday dadku amarka ilaahay qaadan waayaan oo aanay diyaar bahayn oo siday ciise ku yeelan lahaayeen dulli kaga bixi lahayn daciifnimo aanay la diyaarhayn waa min asbaab ilwahan waa tan eh, xubu dunya wa karaahiyat lmowt waxaa ka mid a ah jahliga aqoontu wax badan bay ummadda kor u qaadaa cisigooda sharaftooda taariikhdahor u qofku ogyahay taariikhdii ummadihii hore taariikhdii asxaabta taariikhdii dadka muslimiinta ay lahaayeen cilmigu wax badan buu dadka kor u qaadaayo waxbaraa waxaa la kala macaashayuu qofku ogaanayaa iyo wuxuu u socdiyo wuxuu u nool yahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat dadka cilmigale ilaahay wuu kor yeelay subxaana wa tacaala man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay uu khayr la doono cisiguu ka mid yahay ilaahay diintu fahamsiiyaa buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam idan markaa jahliguna waa asbaabta wahamka keena ummadda islaamkana waxyaabaha lagu dulaysta waxaa ka mid a ah in aada loogula dadaalo inaanay diintooda baranin inaanay diintooda baranin oo qur'aanka iyo qiyamku lahaa iyo sunnada saxiixa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo siiradiisii iyo taariikhdiisii dadka manaahijta aan loogu qorine laga durkiyo la idhaahda irhaabka iyo argagixisada iyo waxaasaa ka baranaysaana bal iska yaryareeya meeshan sidhinku dadka idinkaga dalacan yahay waa halkaas bay kuleeyihin bal inaga khafiifiya almuhim kullu haadihi waxay ka mid yihiin min asbaab اlwahan marka waxay noo geysay waxaad ku heli doontaa inay yihiin nimanka ugu nolol jecel noloshaas dulliba ha wadato almuhim markaa dadka muslimiinta laakiin cisigooda iyo diintooda ayay dareensan inay ku nool yihiin ilaahayna waxaynu ka baraynaa cis iyo sharaf iyo wanaag inuu na siiyo dhammaanteen iyo muslimku meel walu joogaba wahada maa aquluhu waastaqfir اllah wallahu subxaanahu wa tacala aclam